wax yar haddii ay dhacaanoo sharqan waa la isku dhex yaacaya laakiin cibaadadii waa lagu rooya laakiin imtixaan marka uu soo maro waa isku wada dhex yaacayaan oo qaarkood diinta ka bidnoobay halisku tahay kuwaas marka xoogaa naqsiga ah ku jira sababta cibaadadii waa ku fiicanya laakiin dhibaata markay dhacdo geesinimo iyo sabar iyo alla tala saarasho midna mala wadaa'ifatun fiihim isticaanatun kooxna isticaana waa ku jirtaa iyo watawakkulun wasabr laakiin min gayri istiqaamatin cala almri diinta kuma toosna cibaadada ma laazimayaan walaa mutaabacatin lisunna sunnadana ma raacsana yacni qaarkood xagga tawakulka iyo xoogaa nooca geesinimo iyo sabar adkiisima waa leeyahay laakiin istiqaamo ma laho salaadihii sifac fiican wada tukamaayo maniyaadkii ma kala harayo sunnadii ma laasimsanayo bidca iyo waxbaa ku jira dadka noocaas oo kalea faqad yumakkanu axaduhum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 wayucdaa waa la sinaa min almukaashafaat i waxyaalo loo faydo macnaha mare waxyaalo qaybahoo ka maqanaa loo faydaa iyo wata'hiiraat inuu wax saameeyo qofka uu ku tufo uu raysto kii habaaray la dumado waxyaalahasaas baa la siin kara maa lam yucdihi wuxuuna siinay asinf alawal qaybtii hore oo cibaadada uun ku fiicnayn laakiin tawakulkooda uu liito laakiin maadaama karaamaadka iyo ta'hiirkaasu uusan cibaado lahayn waxa waaye waa un xoolo oo kale xoolo haddii qofka loo badiyo uusan toosnayn xoolumu waxay ku tarayaan may dadka qaarkood uliyada waxay ku firayan karaamaadka waxaa dhici qof karaamaad inta lagu waxeeyo inuu guruur uu ku sameeyo oo karaamaadka ka agfariisto cibaadadiiba oo maanta maarkaysa iska dhaafo haddaba asaga kii xoolaha la siiyo xoolihii ku duqayaan waa isku mid waan nacam walaakin laa caaqibata lahu ciri fiican ma laha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 waxaa lagu kala garanayaa qofka hadduu mustaqiim yahay oo sharci uu ku toosan yahay iyo inuusan ku toosnan sida cudurka ah cudurka suugulha maayo laakiin sharcigu ku toosna kii kale marka oon sharciga ku toosnayn waxaa weeye maaragta yani waa lagu imtixaanay midda kale waxyaala markaa shafaadka sharci ma lagu dhiso axkaam sharciya ma lagu dhiso waa xaalo khaasa asagu ah, maaragta ilaahay waxuun oo faydayo ama dhib ou ka taxarujayo ama waxyaalahaas loo kashada sida manaamaadkao kaleba qofku ruyeerku arko wax looga digaayo oo kale ma garan haa haddaysan mukaashafaadkan mutaabaca aysa wadanin waa imtixaan laa caaqibata lahu yo dadka qaarkood uliynimadu waxay ku dhisaayaan karaamaad waa ninku waa dhici karta inuu karaamaad leeyahay laakiin mujrim ou ma garan waa dhici karta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 nacam kuwaan qaar unooyin beenaya arkayaan maar anuu xasan maalin mid kadaaba meel loogu yimi markaas wuxuu ka sheekaynaa berigeeda dagaalkii soomaalida ku dhex jireen seven markaasuu howliyadii xagga kulantay oo xabashaan eryanay oo xagga ka er markuu lafdigii sheegaya saanu u jiro inuu kadaab dajaal yahay u jeeda aagaas eridiin aagoo kuwan soo korortay baa wax ka qabata inuu kadib kid kadib dawladda iyo markaas uga gadanayo wixii maarata soo qulubtay laakiin kadaab inuu yaa wejigiisa ka muuqan nacam ah, nacam min غayri istiqaamatin cala alamri walaa mutaabacatin lisunna faqad yumakanu axaduhum waa la makinana wayakun lahu nawcu min alxaali aahiran baatinan wadaahira wa yucdaa waxaa la siinaya min almukaashafaati wax loo faydiyo wataasiiraati maa lam yucdihi sinf alwal sinfigii hore wuxuuna siin oo waa maxay kuwii xoolaha cibaadada ku fiicnaa laakiin tawakulkooda ou liito laakiin laa caaqibata lahu cirib ma ilaa taqwaa ka marana moogta fainahu laysa min almuttaqiin muttaqiinta kamid maaha ciribna yaale walcaaqibatu litaqwa soo maaha nacam walcaaqibatu litaqwa ciribtana taqwada iyo ahalkeeda iskale falawaluuna kuwii hore lahum diinun daciif diin daciif ay leeyihin laakinahu mustamirun waa diin soconaysa oo baaqina oo baaqina ah. waa bishardi ish in lam yufsidu saaxibuhu midka diinta daciifkaa ah la hadduuna ku fasaadin biljazaci argadax oo waa maxay waa loo cagoduglay waxaala diintan haddaadan ka tegin waa lagula cararaya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 man laa yacbudu kuwa aan xaabudayn walaa yastaxiinu aan kaalmaysanaynin laa yashhadu eh, ana camalahu lilaahi camalkiisu inuu alla leeyahay maka markhaati kac macnaa laa ilaaha ila allahu iyaaka nacbudu ma laha walaa anahu billaahi inuu alla ku taagan yahay oo iyaaka nastaciinu ma laha ma qiraayo in camalkiisa alla u iska leeya cibaadada alla u khalis maayo mana ogola in awoodda alla uu ku taagan yaho ilaahay ma kaalmaysanayo marka firaqduna meelahaasay kala taagan yihiin oo wuxuu yidhi falmuctasilatu muctasilada iyo wa naxwum naxwigooda min alqadariya ah alladiina ankaruu lqadara oo qadarka maanta ma arkaysa inkiray hum fii tacdiimi alamri wannahyi xagga amarka iyo nahyiga ay weynaynayaan iyo walwacdi walwaciidi khayrun min haaulaa'i aljabariya way ka khayr badeen jabariya alqadariya sababta fiiri muctasiladoo kale waa ahlu cibaada laakiin ahlu isticaano ma aha sababta waxay leeyihiin qofka ficilkiisa isagaa abuurta kan hanuunsamana alla waxba uma qaban ma hanuunin kan gaalkaana alla garabkiisa kama bixin marka hum ahlu isticaano oo ahl maanta ma arkaysaa cibaada ilaa sharciga amarka weynaaya qaybta yihiin sheega qaybta ya muctasilada ya ha ahlu cibaado ha sharcigii waa xoogay saaraya laakiin tawakul mabala asalka tawakulka binkara xog ilahay maba kuu kaalmay karo ma hanuuni karaba maba dhahaya tawakaltu callah ilah cibaada igu kaalmay iyo daaca shartan iga sar ma dhahay wuxuu ku leeyahay khalaas qofka isagaa wax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 marka waxoodu barako male marka iyagu caaqibo mala nacam marka muctasiladaa marka roon u dhahay falmuctasilatu wanaxum alqadariya aladiina ankaruu inkiray alqadara hum fii tacdiimi alamri amarka weynayntiisa walnahyi walwacdi walwaciid khayru min haulaai aljabariya ka khayr badan yihin alqadariya aladiina yacriduuna can sharci ka jeesanaya sharciga walamra walnahyi wasuufiya suufiyadu hum fi lqadari qadarka markii dhinaciisa laga eego wa mushaahadati tawxiid rubuubiyati eegitaanka tawxiid rububiya iyo isticaanada khayrun min almuctasilati muctasilada waa dhaama ilaa iyagu waa ahlulisticaano wey walaakin waxaa fiihim walaakin fiihim waxaa ku jira man fiihi noocu bidac dad bidca wato maca icraadin can bacdi alamri wannahyi iyagoo ka jeesanaya amarka iyo nahyiga alwacdi waalwaciid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 marka wuxuu leeyahay marka labada daa'ifaba basray kusoo soo baxdo ku leeyahay muctasilada iyo maaragtay iyo eh, eh, maarata jabriyada labadaba wa inamaa diin ullahi marka wuxuu ku leeyahay waxaas labadaas qole tanaaqudkooda midna diin maahane wa inamaa diin ullaahi diinta alleh maa bacata bihi rusulahu rasuliisa wuxuu la soo bixi waaye wa anzala bihi kutubahu kutubtiisa wuxuu la soo diray waaye taasaa diina maana wax bidac gadaal laga keena diin maaha wa huwa siraatu lmustaqiim waana jidka toosan wey oo dii jidka toosan waa kitaabka wixii uu la yimid iyo tuso wixii lala soo bixiyey wa huwa dariiqu asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waa dariiqdii asxaabta rasuulka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 oo saxaabadii dambe iyo taabiciintii ilaa yowmi alqiyaama qofkii ixsaan ku raaca marka dadku waa salaf oo saabiqiin iyo taabicuuhum biixsaan dadkii hore oo saabiqiinta ahaa ama salafka ahaa iyo qof ismaar ixsaan ku raacay marka ahlu sunnada ama maaragtay eh, salafiyiintu waa dadka ixsaan ku raacay wy ayaguna waa salafu saalix waay qofkii ixsaan ku raacana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 qof wanaagsana jooga ummadda naasixoa qaa'id ku wuxuu yahay aan la arkin oo sakhiifa oo maaragta yani khaa'in ah ayaa la hardamaya abadan ay meel majaal kasta haddii aad fiirisid magarata kii dhakhtarkii fiican mid aan waxba aqoonin oo shahaado beenbeenaa la hardamaya ayi majaal taajirkii aamina oo maaragta wax wanaagsan keenaya khaa'inaa la hardamaya marka majaal laysu ogol yahay lama arko laakiin saxaabada takalluf maan isagoo wax haddii uu heli karo mid kaloo wax yaqaano jawaabaya shibow iska leeyahay hadhow maalintii loo baahdo yidhahda cilmigaas haddaad qariso wax sheegaya lama arkuu sheegaya nacam qowmun ay hum qowmun waa dad ikhtaarahum ullaahu ilaahay uu doortay lisuxbati nabiyi sal allahu alayh wasalam nabigoodii nabigiis inay la saaxiibaan maxaad u malaynaya jiil ilaahay u doortay nebi maxamed ay la saaxiibaan ay la joogaan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 qubtigeeda iyo qurunkeeda nacam marka dadkaasoo kale waxa weeye khayr ma lahan qofka saxaabada hadda aragtid intiqaasiya waa qof aan khayr lahayn nacam wuxuu yidhi facrifuu lahum xaqam u aqoonsada watamasakuu bihadyihim hadyigoodana qabsada fa inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen cala lhuda almustaqiimi hanuun toosan bay ahaayeen qaala xudayfat bnu lyamaan radi allahu canhu wuxuu dhahay yaa macshar alquraa dadkiina quraada aho qur-aanka yaqaano hadda waagii hore qofka qur-aanka akriyomaa dadka ugu cilmi badnaa ugu fiqi badnaa haddana xufaada in badanoo quraada waa min ajhali naasi bilcilmi waay bis qur-aanka inay iska akriyaan bis laakiin waxay adkaan mafruud qofka qur-aanka akriya inuu dadka ugu cilmi badnaado uguna camal badnaaday ahayd eh. istaqiimuu toosnaada buu dhahay wahuduu qaata dariiqa man kaana qablakum dadkii idinku horreeyey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 waqada khuduudan jidad yarna waa ka bixiyey can yamiinihi washimaali midig iyo bidixba xadkii weyn oo sidii jidka weyn ahaa ayuu luuqyaal saa uga bixiyey nabiga calayhi salaatu salaam uma qaala wuxuu yidhi haadaa sabiilullahi waa jidka toosa waaka wa haadihi subul kuwaana waa jidad oo luuqluuq ah buu dhahay calaa kulli sabiil minhaa jid kastooo luuqana shaydaanun baa joogo oo yadcuu ileyhi u yeeray ama waa subululbidca ama waa subululmacaasi walciyaadu billah uma qara'a wuxuu akhriyey qowlahu tacaala wa anna haadaa midkaas oo toosan markii laga soo sheegay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum oo tawxiidkii iyo ixsaankii waalideynka iyo wixii muxaramaadka ahaa zinadii iyo qatligii iyo aklu maal yatiim iyo waxaasoo dhan la sheegay oo usuul usuuluddiin wixii diinta asal u aheedo tawxiidkii iyo birul waalideynkii iyo cadligii iyo maanta ma arkaysaa markii la sheegay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 nasaaradana waa dhunsan yihiin iyagoo juhaala oon cilmi baran ayay wax iska samaynayaan wadalika ana alyahuuda yahuudu carafu lxaqa xaqii bay aqoonsadeen walam yatabicuuhu ma aysan raacin wanasaaraa nasaaraana cabadullaaha ilaahay bay caabudeen bikayri cilmin cilmi la'aan marka cibaadadu salaad baran haddaad tukatid ma ansaxayso adoo cilmigii yaqaan haddaad cilmiga ku camal fali weyso oodan xalaashii adan xalin xaraamtiina adaa xalina waa baadiyaysan tahay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 dadka loo carooday iyo dadka baadiyoobay oo yuhuud iyo nasaaro wixii a iyo nin caalimoon cilmigiisa ku camal falayn oo faajira iyo caabid jaahiloon diinta xalaal iyo xaraan aan kala aqooninoo ummadda fitnaynaya dariiqaa ah in laga leexdo weye fa akhbara subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay anna haaulaa'i kuwaas lasoo sheegay muhtaduuna inay hanuunsan yihiin muflixuuna inay liibyaaneen wadaalika kaasuna qofka hanuunsan oo liibaanay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 shiiku marka waa ducaynayaa fanas'alu llaha alcadiim anaguna waa la ducaysanaynaa marka waa u baahannahay fanasalu llah alxamdu lilah wsala allahu calaa maxamedin ali saxbi wasalim fanasalu llaha alcadiima waxaan weydiisanaynaa an yahdiyanaa inuuna hanuuniyo annaga iyo wasaa'ira ikhwaanina walaalaheenna oo kaloo muslimiinta iyo maanta ummadda nabi maxamed oo dhan ma garatay siraatahu lmustaqiima jidkiisa toosan